بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii silsilada taariikheed aanu kaga waramaynay taariikh nololeedkii khaalid ibnu waliid almakhsuumiy sayfullahi almasluul khaalid ibnu waliid oo ahaa reer bani makhsuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal waxaynu kasoo waramnay xalqadantii ka horreysay xaaladii ay ku sugnayd carabtii markii uu geeriyooday nebigu sala allahu calayh wasalam in intoodii badanayd ay ridowday oo diinta ay ka laabatay waxaan kaloo kasoo warramnay ninkii isaguna nebinimada sheegan jiray ee aswad al cunaysi la dhihi jiray ee kasoo baxay dhulka yeman insha allahu tacaala maantana waxaynu ka warrami doonaa isla nimankaas ridoobay iyo kuwaan markaa eh, nebinimada sheegtay iyo sidii markaa muslimiintu ay u wajaheen walaalayaal dadkii ridoobay sidoo kalena nebinimada sheegtay waxaa ka mid ahaa nin la dhihi jiray tuleyxa asadi ama tuleyxa ibnu khuwaylid al asadi la dhihi jiray ayaa kamid ahaa nebinimo ayuu sheegtay waanu ka baxay diinta islaamka walciyaadu bilah waxaana isugu soo ururtay qabiilkiisan reer asad ama reer bani asad uu kasoo jeedo reer qatafaan iyo sidoo kale qabaa'ilo kale oo uu ergooyin u dirsaday oo dad badani marka ay u yimaadeen markaa wuxuu noqday yani nin ciidan fara badan leh kadibna wuxuu wefdi u diray abibakar asidiiq radiallahu canhu khaliifkii rasuulka ilaahay oo magaalada madiina jooga wefdigaasi markay u yimaadeen abibakar waxay usoo bandhigeen in ay salaada oo keliya la imanayaan laakiin wax zako ah aan lagu lahayn abibakar wuxuu dhahay radi allahu canhu wallahi buu yidhi low manacuuni ciqaalan waaxidan la jaahadtuhum hadday ii diidaan buu yidhi yacni xadhig yar oo keliya waan la dirirayaa oo waan la dagaalamayaa buu yidhi subxaan allah xadhig yar oo ay siin jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday ii diidaan aniga waan la dagaalamayaa buu dhahay markaa abubakar asidiiq radi allahu canh nimankii wafdiga ahaa dib ayay u laabteen laakiin intii ay magaalada madiine joogeen waxay sii fiirfiiriyeen oo ay arkeen in magaalada madiine askar badani aanay joogin leanna wa inagii hore u sheegnay in ciidankii askartii ugu badnayd ay qabteen dhulka shaam ee uu hogaaminaya markaa usaame ibnu zayd radiallahu canhu kolka damaaci ayaa galay nimankii wafdiga waxay ku noqdeen ninkii duleexat al asadi iyo qabaa'iladii kale damaaci iyo hunguri bay laga soo riday waxaa lagu dhahay markaa magaalada madiine waa weerari kartaan weerarna waa kusoo qaadi kartaan dhanka kale abibakar radiallahu canhu nin digtoon buu ahaa markiiba wuu fahmay wuxuu la hadlay saxaabadii waaweyneyd wuxuu ku dhahay carabi way gaalowdeen maanta ayuu yidhi waxaana dhici karaysa in magaalada madiina lagu soo duulo kolkaa saxaabadii waaweyneed ayuu u xil saaray in waddooyinka laga soo galo magaalada madiina in ay markaa ilaaliyaan oo xiraaso ay ka qabtaan oo ay ka difaacaan magaalada madiina weerar dibadda kaga imani waxaa ka mid ahaa raggii markaa ilaalinayay magaalada madiina caliy bn abi aalib zubayr ibn alcawaam talxa ibn cubaydillah sacad ibn abi waqaas cabdiraxmaan ibni cawf iyo cabdullaahi ibnu mascuud ridwaan ullahi calayhim dabcan sidii uu filaya abibakar ayaa dhacday saddex maalmood kadib ayaa nimankii weerar ay kusoo qaadeen magaaladii madiina ciidankii ilaalinayay magaalada madiina ayaa waxay warka soo gaadhsiiyeen abibakar asidiiq radi allahu canhum abibakarna wuxuu dhahay booskiina jooga waanu soo baxay abubakar radi allahu canhu kolkii u abubakar uu soo baxay ayay firdhadeen nimankiio cabsiyo argagax gashin gashay habeenkii markii ay ahayd abibakar ciidankiisibu markaa radi allahu canhu uu habaystay oo uu cabbeeyey isagoo markaa ka dhigay madaxda ama hogaamiyaasha ciidankiisa khaasatan ninkii xagga maymanada saxaabigii nucmaan ibnu lmuqarin bidixdana wuxuu uga dhigay hogaan yani ciidanka nucmaan ibnu muqarrin walaalkii oo la dhihi jiray cabdullahi ibnu muqarin barhtankana haddana labada nin walaalkood ayaa madax looga dhigay waa suwayd ibnu muqarin ciidankiisii buu markaa cabaystay habeenkii qoraxdii markii ay soo baxday ayaa nimankii carbeed oo iyaguna qabaa'iladoodii cid u dirsaday ay ka warqabeen ama ay ka war heleen in abubakar uu diyaarsan yahay subxaan allah kolkaasay firdhadeen wa kaana alfatxu saase muslimiintiina ay furasho ay ku gaadheen iyo guul weyn ay ku gaadheen abibakar walaalayaal wuxuu kusoo laabtay magaaladii madiina xiliyadana waxa uu yimi abibakar eh, radi allahu canhu saxaabo iyagu mas-uul ka ahaa qabiiladooda oo bixinayay markaa iyagu zakada bixinayay zakada hadday bixinayaan macnaheed waxa weeye yacni islaamnimadii baaqi ay kusii yihiin oo waa muslimiin marka magaalada maka waxaa ka yimi ninkii la dhihi jiray safwaan ibnu umaya oo zakadii sida sidoo kale qabaa'ilkii reer day waxaa kasoo ururiyay zakadoodii saxaabigii cadiy ibnu xaatim adaa'i radi allahu canhu muslimiintana aad bay ugu farxeen in qabiiladaas qaar ka mid ahi ay markaa walaalyaal ay ku sugan yihiin diinta islaamka ay ku sugan yihiin kadibna waxaa yimi ciidankii usaame ibnu zayd oo markaa soo guulaystay ayaa kusoo laabtay magaalada madiine kusoo laabtay abibakar wuxuu faray ciidankii markaa usama iyo askartii wuxuu faray in ay nastaan oo ay joogaan magaalada madiina isagiibaa baxay markaa abu abubakar radiallahu canhu intuu seeftiisa galka kala baxay ayuu baxay oo wuxuu saarnaa markaa raaxiladiisii iyo ratigii wuu ku safraayey hogaanka ratigana waxa u hayay caliy bn abi aalib markaasuu caliy bn abi aalib wuxuu leeyay yaa khaliifata rasuulillah khaliifkii rasuulkii ilaahayow wuxuu yidhi waxaanu ku dhahaynaa buu yihi naquulu laka maa qaala laka rasuulu llahi fii ghaswati uxud waxaanu ku leenahay wixii uu rasuulkii alle uu kugu dhahay duulaankii uxud kelimadihii iyo erayadii uu kugu yidhi oo wuxuu rasuulku ku dhahay shami sayfaka ya abibakar oo seeftaada galka gasho leanna wuxuu abubakar doonayay duulaanka inuu la dagaalamo wiil uu abubakar uu dhalay oo la dhihi jiray cabduraxmaan ibni abibakar markaasuu rasuulku wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam naftaada ha nagaga naxin yacnii haddii dhib ay ku soo gaadho ama ay ku asiibto waanu naxaynaa buu leeyay marka cali ibn abi aalibna wuxuu ihi erayadii nebigu ku lahaa duulaankii uxud ayaanu ku dhahaynaa ee dib u laabo magaalada madiina dib ugu noqo waxaana diyaarisaa ciidan ay hogaaminayaan shujcaani saxaaba saxaabada rasuulka kuwa ugu geesisan ay hogaaminayaan saxaabadii aragtidaasi usoo jeedisay marka abibakar asidiiq abibakarna wuu ka qaatay radia allahu canhu ardaa markii uu magaalada madiina uu ku laabtay ayuu diyaariyey koob iyo toban ciidan oo kala duwan oo mid walba calamaan uu u sameeyey radia allahu canhu ardaa koob iyo tobankan waxaa ka mid ah oo hogaaminayey amaaan odhan karina wuxuu ahaa abaanduulihii ugu sarreeyey ciidamada muslimiinta iyo generaalkii guud ee ciidamada muslimiinta khalid ibn lwaliid almakhzumiy sayfullahi almasluul khaalid ayaa la magacaabay markii ugu horreysay oo marka ciidan loo abaabulay waxaana la faray inuu qabto ninkii nebinimada sheeganayay ee uleyxa alasadi uleyxa ibn khuwaylid alasadi ayuu aadaya dhankiisa marka uu duleyxa laasadi marka uu ka adkaado wuxuu tegayaa nin la dhahdo malik ibnu nuweyra sidoo kale waxaa ka mid ah eh, koob iyo tobankii nin saxaabigii cikrama ibn abi jahl isna waxaa lagu wajahay ninkii kale isna nebinimada iska sheeganayay ee eh, isna musaylamat alkadaab dhankiisii sidoo kale waxaa ka mid ah shuraxbiil ibnu xasana isna waxaa la furay dhanka iyo musaylamat alkadaab inuu qabto weliba khaasatan cikrama iyo shuraxbiil labadii ciidan ay kale hogaaminayeen lama farin in ay weerar ku qaadaan musaylama leanna musaylama ciidan aad u tiro badan ayuu lahaa marka waxa keliya oo loogu talagalay ciidan arrintaasi inuu noqdo ciidan hordhac ah sidoo kale kala dhex gala musaylama iyo iyo wufuudda kale iyo ergooyinka kale u diranayo qabaa'ilada kale u diranayo ee uu markaa ay kusoo biirayaan qabiiladaasi markaa kala horgala ayaa la faray cikrama iyo shuraxbiil labadoodii ciidan waxaa kaloo ka mid ahaa walaalayaal muhaajir ibnu abi umaya oo isagana la faray inuu qabto dhulka yeman khaasatan ninkii aswad alcunaysi ee dhintayn ka warramayna xalqadii hore ciidankiisa inuu wajaho sidoo kale khaalid ibnu saciid ibn alcaas ayaa isna ciidan uu hogaaminayo lagu daray isna la yidhi waxaad aadaysaa dhulka shaam sidoo kale camru ibnu alcaas radi allahu canhu ayaa isna waxaa la faray inuu qabto qabailkii reer qudaaca sidoo kale xudayfa ibnulmuxsin ayaa la faray isna inuu qabto meesha loo yaqaana addabi ehelkooda eh, sidoo kale suwayd ibn lmuqarin radi allahu canhu isna waxaa la faray yaman inuu aado iyo alcalaa ibn lxadrami radi allahu canhu isna waxaa la faray inuu tago baxrayn qabaa'ilada carbeed ee ridoobay ayaa eh, qabiil kastaba markaa lagu wajahiyey ciidan markaa ay saxaabadii rasuulku ridwaanullahi calayhim ay hogaaminayaan koob iyo tobankaa ciidan ayuu markaa abibakar uu abaabulay wuxuuna u dhiibay qabiil yacni eh, nin kasta oo saxaabadii rasuulka ka mid mida ah hogaamiyeyaashii waxaa loo dhiibay warqad uu abubakar uu soo qoray oo duluucda wixii ku qornayd ay ahayd in ay dadkaasi kusoo laabtaan diinta islaamka in ay diinta islaamka ay kusoo laabtaan oo riddada iyo gaalnimada ay kasoo laabtaan iyo sidoo kale wuxuu siiyey calaamad lagu garanayo ehelkaas iyo dadka magaalada degani inay muslimiin yihiin iyo in kale calaamadaasina waxay ahayd aadaank haddii magaaladaasi ay aadaanto waxaa la siinaya xukunkii oo loo ictibaarinaya inay muslimiin yihiin haddii kalena marka waa lagu kadinaya waa la iska celinaya waa la arkaya marka wixii kasoo baxa meesha sidaasuu faray marka abibakr asidiq radi allahu canhu saxaabadiisii saxaabadii rasuulka iyo ciidankii muslimiinta saasuu faray sidoo kale walaalayaal eh, ciidankii markaa khalid ibn walid ayaa wuxuu ahaa ciidanka markaa dee ugu tunka weyn ayuu ahaa radia allahu canhu lana faray ninkii nebinimada sheegan jiray tuleyxat alasad inuu dhankiisa uu aado marka waxa dhacday tuleyxat alasadi waxaynu nidhi qabaa'ille fara badan baa isugu eh, jira qabaa'ilkii hawaasin iyo qatafaan iyo asad oo uu isagu kasoo jeedo sidoo kalena ergooyin buu dirsaday qabaa'ilo kale u dirsaday sida qabaa'ilkii reer day reer dayna waxaa soo jeeday saxaabigii cadiy bni xaatim atai cadiy bni xaatimna qabiilkiisa wuu kasoo ururiyay zakadiiyo waa kan yimi magaalada madiina dabadeedna abubakar baa wuxuu ku dhahay cadiy bni xaatim waxaad u tagtaa qabiilkaagii oo ka gaadh intaanu u khaalid la dagaalamin oo markaa ka badbaadi inay naar galaan ilaa haddii ay dhintaan waa murtadiino saasay walciyaadu bilaa cadaab ay ku gelayaan ka badbaadi buu dhahay abuubakar cadiy ibni xaatim uu soo xirxidhay qabiilkiisii buu u tagay wuu la hadlay wuxuu ku yidhi waxaad la gashaan bayco la gala abibakar asidiiq bayco la gala way diideen markii hore adigu markii dambe uu ku celceliyay way soo dabceen khaalid ibn lwaliid radi allahu canhum safarkii uu kusii socday ee macnaha uu ku aadanaa dhankaas iyo ninkii la dhihi jiray duleyxat al asadi wuu kasoo laabtay wuxuu ku laabtay qabailkii reer day oo iyaguna ku biirayay ciidankii duleyxat al asadi waxaa kasoo horbaxay markaa cadiy ibni xaatim ayaa ka hor yimi khaalid ibn welid cadiyi baa wuxuu leeyahay khaalidow dhowr maalmood isii aan nimankan ka badbaadiyo inay ninkaas ay ku biiraan ciidankiisii khaalid wuxuu yihi sidaan waqti ba haysta buu yihi haddaanan iminka iyaga gelin oo aanan ka dhicini qabiiladii kaleo dhan baa ku biiraya duleexat lasadi ciidan waaliya oo fara badan oo tiro badan bay noqonayaan subxaan allah cadi ibni xaatim wuxuu dhahay aniga saddex maalmood isi anaa qabiilkayga iyagoo sidooda u dhan kuu keenaye welibana intii ka aaday duleexatalasidina waan ka soo celinaya saddexdii maalmood buu markaa uu khaalid ibn waliid siiye cadiy bni xaatim cadiy bni xaatim qabiilkiisi buu u tegey qabiilkii reer day ninkii duleexatalasad ciidankii ka tegay wixiiba way kasoo kaxaysteen waxay kusoo biireen cadiy bni xaatim oo hogaaminaya qabiilkiisii subxaan allah ayaa wuxuu ku soo biiray ciidankii khaalid ibnulwaliid radi allahu canh shan boqol oo nin oo fardafulo ah ayaa sidaa ugu soo biiray ciidankii khaalid ibnulwaliid sidoo kale markaas wuxuu dhahay cadiy ibni xaatim radi allahu canhu wuxuu yidhi sidoo kale qabiil kale oo reer bani judayme la dhihi jiray judayle la dhihi jiray oo u uu doonaya in uu iyagana uu cagta mariyo maadaama ay ku biirayeen qabaailadii kale ee dulayxat alasadi markaa taabacsanaa ayaa wuxuu dhahay cadi bni xaatim aniga io ogolow buu yihi kuwanna aan la hadlo oo waxa dhici karaysa in ilaahay igu badbaadiyo sida qabiilkayga reer dayba ilaahay igu badbaadiyey wuu ogolaaday subxaan allah cadi ibni xaatim qabiilkiina uu la hadlay yagiina waxay ku soo biireen ciidamadii muslimiinta waxayna soo xoojiyeen ciidankii khaalid ibn alwaliid almaqsuumiy ayagoo kun nin ah subxaan allah ciidankii markaa khaalid ibn lwaliid hore usii socdeen waxaa faranta hore uga dagaalamayey oo yani hogaaminaya qaybta hore ciidanka khaalid saxaabigii thaabit ibnu qays radia allahu canhu sidoo kale khaalid ibn walid walaali wuxuu diray laba nin oo marka indha-indhayna ama sirdona ah oo soo ogaanaya markaa nimankan kale ee tuleyxatalasadi ciidankooda iyo warkooda keenaya labadaa ninna waxay ahayn laba saxaabi waa cukaasha ibnu muxsin iyo thaabit ibnu arqam subxaana allah labadii nin way baxeen waxay ka hortageen tageen ama waxaaba ka hor yimi baan ujeedaa duleyxat alasadi subxaan allah duleyxa markay arkeen mubaarasa dhacday way isu soo baxeen markaa way dagaalameen duleyxa wiil uu dhalay oo la dhihi jiray xabaal ibnu duleyxa ayaa markaa usoo baxay cukaash ibnu muxsin saxaabigii cukaash ayaa dilay dabadeedna ila waa laga tiro badan yahay duleexa ayaa ku soo weeraray cukaasha iyo thaabit ibni arqam labadii saxaabina halkaasuu ku dilay subxaan allah ciidankii khaalid ayaa soo gaadhay wuxu ay arkeen meydkii cukaasha ibnu muxsin radia allahu canhu arda cukaasho walaalayaal haddaa xasuusataan waa saxaabigii ka midka ahaa dadka jannada ku gelaya bikayri xisaabin walaa saabiqi cadaab cadibaad la-aan iyo xisaab la-aan ayuu ku gelayaa jannada oo waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramayay in ummaddiisa toddobaatan kun ay ku gelaysa jannada cadibaad la iyo xisaab la'aan markaasaa cukaash ibnu muxsin ayaa maqlay markaasuu wuxuu dhahay rasuul allow udcu allah an yajcalanii minhum ilaahay ii bari hayga mid dhigo kuwaase dabadeedna rasuulku wuxuu ku yidhi anta minhum cukaashow adigu ka mid baa tahay saxaabi kale soo istaago wuxuu dhahay rasuul allow anna ii bari ilaahay aan ka mid noqdo toddobaatanka kune rasuulku waa kii lahaa maxay sabaqaka biha cukaash cukaasha cukaasha kaaga soo horreeyey saxaabigii cukaasha radi allahu canhu goobtaas ayuu ku geeriyooday oo nimankaas tuleyxat al asadi iyo ciidankii ayaa dilay aad bayna arrintaasi ay u dhibtay markaa muslimiintii iyo weliba saxaabadii rasuulka ridwaan ullahi calayhim lianna wuxuu ahaa ehlu janno ah ayuu ahaa radia allahu canhu khaalid wuu dhaqaaqay markaa ciidankiisi waxay qabteen mandiqo ama eh, deegaan la dhaho albuzakha oo ku taala labadii buurood ee aja iyo salma la dhihi jiray ee qabaalkii reerday ay degi jireen halkaa markii uu tegay busaakhada deegaanka ayaa ciidankii duleyxana ay yimaadeen labadii ciidan markaa walaaliyaal way is arkeen oo saf baa la galay ciidankan duleyxa waxaa ka mida nin la dhaho cuyayna ibnu xusni alfasaariy oo haddaad xasuusataan siiradii nebiga cuyayna ibnu xusni wuxuu ka mid ahaa raggii hogaaminaya qabaa'ilkii reer qatafaan ee ku soo duulay magaalada madiina ee duulaankii axsaab ee lixdii kuna reer katafaan hogaaminayey afarta kunna uu hogaaminaya abaa sufyaan ee duulaankii axzaab madaxda u ahaa cuyayna ibnu xusni markii hore uu islaamay haddana wuu ridoobay walciyaadu billah markuu ridoobay ayuu ku biiray ninkan markaa aswad alcunaysi ayuu ku biiray nebinimada sheeganayay isaga iyo qabiilkiisa iyo toddoba boqol oo nin ah subxaan allah goobtii dagaalka markii la yimi ayaa duleyxat alasadiyo dee nebinimo iska sheeganaya ayaa go' weyn buu soo qaatay wuu ishuwiyey huwiyey saasuu fadhiistay goobtii dagaalka wuxuu leeyahy waa ley waxyoonay subxaan allah cuyayna ibnu xisni oo dagaalamaya ayaa marba kusoo noqda wuxuu ku dhahaa war ma jibriil ma kuu yimi markaasuu dhaha may jibriil ima imanin haddana waa fadhiyaa ninkii duleexay nebinimada sheeganayay subxaan allah haddana cuyeyna binxusni wuu tagaa wuu soo dagaalama u soo noqda hal jaa jibriil war jibriil ma kuu yimi maya ima iman mar saddexaad buu haddana tegi hal jaa-aka jibriil war jibriil ma kuu yimi maya ima imanin markii afraad buu soo noqda war jibriil ma kuu yimi markaasuu yidhi haa jibriil baa yimi kaasu ninkii cuyayna ibn xusni wuu farxo wuxuus yidhi malaa waxyi baa kusoo degay de ninkii dulayxa muxuu ku dhahay buu yidhi wuxuu dhahay <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah wuxuu dhahay dulayxa waxaa laygu dhahay ina laka raxan karaxaah waa waxa weeye wa xadiian laa tansaa rogaal celin kale ayaad ayaga ku leedahay iyo war kale oo aan la ilaaweyn sidaas ayuu waxyigii ku dhammaaday waxaasaa qur-aan u noqday walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin mar kalead iska celinaysaa war kale oo markaas subxaan allah dadku ay dhegaha ka qabsadaanna markaasa la maqli doona cuyeyn ibni xusni wuu fahmay inuu beenaale yahay wuxuu dhahay qabiilkii siinta u yeedhay reer fusaara ayuu wuxuu ihi waar ka baxa ciidanka goobta dagaalka iskaga taga subxaan allah khaalid ibnu waliid radi allahu canhu iyo ciidankiisii dabcan markii horeba way jebiyeen duleyxat alasad ciidamada uu soo urursaday waana la burburiyey ninkii cuyayna ibnu xusni iyo eh, qabiilkiisina way kaba baxeenba goobtii dagaalka markii uu jabay ninkii duleyxa markii la jebiyey ayuu cararay isagii iyo xaaskiisii nawaar gaba la dhihi jiray ayaa markaa waxay u baxsadeen dhulka shaam ayay u baxsadeen intay markaa fuuleen markaa Eh, gaadiidkii ay ku safrayeen ayay qabteen dhulka sham muslimiintii baana ka gacan sarraysay markaan ciidamadii ninka nebinimada iska sheeganayay subxaan allah qabaailadii markaa kale ee dee e, ee uu soo urursaday dayxat alasadi banu camir iyo sulaym iyo hawaazin iyagiina waxay dhaheen nadkhulu ma kharajna wixii aanu ka baxnay baan dib ugu laabanayna ila gaalnimay walciyadu bilahi galeena waxay dhaheen islaamnimadii baan dib ugu laabanaynaa ilaah iyo rasuulkiisaan rumaynaynaa salaadana waanu ogaynaa zakadana waanu bixinaynaa subxana allah ila waa nin la jebiyey walciyaadu bilahi rabi dabadeedna walaalayaal waxaa la soo qabtay oo la xidhay ninkii cuyayna bnu xusn alfasaariy walciyaadu billaah ee markaa ridoobay ayaa lasoo qabtay walaalayaal iyo nin kaloo isaguna madax u ahaa ciidankii tuleexat lasadi oo la dhihi jiray magaciisa qura ibnu hubayra la dhihi jiray ninkana waa la soo qabtay wuxuu khaalid u diray intuu maxbuus intuu ka dhigayo xidhxidhay baa waxaa loo diray abibakar sidiiq oo magaalada madiina jooga markii magaalada madiine la soo geliyey ayay caruurtii kasoo horbaxday iyagoo dacni sidaa u duraya oo subxaanallah nabaro ku dhufanaya oo ay ku leeyihiin yaa caduw allah yaa caduw allah anta irtadayt walciyaadu billah cadowga ilaahay ilaahayo adiga diinta ka baxo ridoobay soo maa oo isaguna uu leeyay wallaahi markii horeba iimaan laygama helin abibakar baa loo keenay abibakr subxaan allah wuxuu ku dhahay war ma toobad keenaysaa wuxuu dhahay haa waan toobad keeniya abubakr radi allahu canhu dhiiggiisii waa iska dhaafay sidoo kale ninkii qurra ibnu hubayr la dhihi jiray isagana waa iska dhaafay ninkan waxaa la tilmaamaa in markii dambe uu islaamay waxasuna islaamuhu islaamkiisina u wanaagsanaaday subxaan allah ninkii kale tuleyxata lasadi isaguna ee cararay isagii iyo xaaskiisiiba ay cararay dhulka shaam ay qabteen oo nebinimada sheeganaya walciyaadu billaah isagana walaaliyaal markii dambe uu soo laabtay islaamnimadiibuu kusoo laabtay magaalada makuu tegay uu soo cimraystay wuxuuna ka cabsanayay inuu abubakar asidiiq ay wejigoodi isqabtaan ama uu la kulmo dabadeedna wuxuu kusoo biiray ciidamadii khaalid ibnu waliid ayuu kusoo biiray abubakar baa warqad buu soo diray wuxuu leeyahay ninkaas tuleyxat alasadi marka aad la tashanayso arrimaha dagaalka kala tasho laakiin madaxa ka dhigin walaa guuto yar walaa guruub walaa laba qofna ha noqotee madaxna uga dhigin laakiin la tasho maadaama uu khabiiru ku yahay xagga dagaalka kala tasho arrimaha dagaalka subxaan allah wa fiqhu abi bakr asidiiq radi allahu canhu fiqigii iyo cilmigii abi bakr radi allahu canhu wa ardah ayay ahay ciidankii markaa duleexa saasuu ku jabay walaalayaal meeshii haddaba busaakhada ahayd deegaankii dagaalku ka dhacayay ayuu muddo saddex bilood abibakar uu joogay oo warqada u diray isagoo u bushaaraynaya marka abibakara asidiiq in uu markaa furtay oo nimankii gaaleed markaa uu iska dhiciyey murtadiintiina intoodii badnayd ee diinta kusoo laabatay balse walaalayaal qabaa'iladii ma garanaysaa intii carartay goobta dagaalka ka oroday oo isugu jirtay qabaailkan reer qadafan iyo qabaa'ilo yar oo kale ayaa waxay isugu biyashubteen gabadh la dhihi jiray umuzimli umuzimli la dhihi jiray salma bintu malik la dhihi jiray gabadhaasina waxay ahayd gabadh hooyadeed magac dheer ay lahayd hooyadeed baa gabadh aada u caan u ahayd oo saade ah sayidadahoo madax bay ahaan jirtay oo qabiilkeeda madax bay ahaan jirtay gabadh waxay ahayd caruur fara badan dhashay oo magac iyo markaa maqaam sare carabta agteeda ka lahayd iyaduna sharaftii oo kale ka dhaxashay hooyadeed gabadhaaba laysugu biyo shubtay oo ay isugu tageen intii soo oroday soo firdhatay gabadhiiba waxay iclaamisay dagaal ka dhana khaalid ibnu waliid sayfullahi almasluul oo ay tiri khaalid ban iska dhicinaya subxaan allah dabadeedna walaalayaal qolyo kale ka mid a ah iyaguna way kusoo biireen khaalid markii uu maqlay in halkaa ciidan isku urursanayso gabadhaasi ay hogaaminayso wuu ku kadiyey markaa dagaal ayuu ku qaaday gabadhiina waa la dilay subxaan allah gacantii sarena waxa yeeshay muslimiintii ayaa yeelatay sidaas ayaa markaa guushi ay ku raacday ciidankii uu hogaaminayey seeftii allah ee galka la-ayd khaalid binu walid radia allahu canhu ardaa markaasuu furashadaas iyo markaa guushana uu u diray ama warqad uu ku ogeysiiyey saxaabigii khaliifkii rasuulka ilaahay ee abibakr asidiiq radi allahu canhu wa ardaa walaalayaal xalqadeeniina insha allahu tacaala inahaasaynu kusoo gunaanadi doonaa haddii alla ka dhigo hada wallahu aclam wbilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu